asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sideedaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu lilaahi rabbi lcaalamiin wsali allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd yaqul lmualifu raximah llahu tacaala babun min ashirki lubs lxalqati wlkhayti wanaxwihima lirafci lbala aw dafcih baabun hada kani baabun waa baab wey wuxuu baab u yahay min ashirki shirkiga waxaa ka mid ah lubs lxalqati xalqada xidhashadeeda dugaagada xidhashadeeda waalkhayti iyo liilanka xidhashadiisa dun ama liilan wa naxwihimaa iyo wixii lamid ah xidhashadoodu shirkiga ka mid ah oo loo xidho lirafci ilbalaa dhibaato taalla iyo cudur yaalla in uu qaado oo kor yeelo aw amase dafcihi ama mid soo socda inuu ka hortago macnaha shirkiga waxaa ka mid a ruuxu inuu xidho xalqada waxa la yidhaha xalqada waa bir kasta oo wareegsan oo gacanta inta badan kuwa la gashada ayaa lagu magacaaba ama bir walbo muxallaqa ah, xataa kuwa qoorta la gashado muxallaq waa la yidhaahdaa xalqadana birta nooca usamaysan samaysan baa la yidhahdaa ama xadiid ha ka samaysnaato ama dahab ha ka samaysnaato ama fida ha ka samaysnaato birtu mar hadday wareegsan tahay sida dugaagada oo kale ayaa xalqa la yidhaahdaa marka birta noocaas oo kale xedhashadeedu shirkigay ka mid tahay waxaa kaloo shirkiga ka mid a ah dunta iyo liilanka iyo xadhigga isagana xidhashadiisa la xidho iyo labadoodaba wixii lamidaba oo qasadka iyo ujeedada loo xidhanayana ay tahay in dhibaato ku haysata ay kaa qaadaan ama ma ahee dhib aada ka cabsanaysa iyo cudur aad ka cabsanaysa il aada ka cabsanaysa inay ka hortagaan saa haddii loo xidho shirkigay ka mid tahay macnaha saas wey min ashirki lubsulxalqa iska xidhashadooda haddii laysaga xidho oo ujeedada loo xidhanaya ay tahay isku qurxin oo xarago loo xidhanayo ama ujeedo kaleba loo xidhanaya dhib ma leh laakiin ujeedada loo xidhanaya hadday tahay dhibaato ha kaa qaadaan cudurka haysta ha kaa qaadaan yani xanuunku haya ha kaa qaadaan ama mehe dhib aada ka cabsanayso oo aada isleedahay ama kugu dhaca ha ka hortageen oo ha kaa xijaabeen labadaas niyadda noocaas oo kale haddii lagu xidho ayay shirkihiin yihiin <clears throat> marka ma shirki weyn baa mise waa shirki yar ma shirkigii islaamnimada lagaga baxayey ba mise waa kii aan islaamnimada lagaga baxaynin laakiin dembiyada waaweyn ka mid ahaa waxay ku xidhan tahay kolba ruuxu waxa uu ka rumaysan yahay markuu xidhanayo hadduu rumaysan yahay xidhashada uu xidhanayo in ay iyaguba keenahayaan caafimaadka ama iyaguba si madax banaan dhibaatada uga hortegayaan oo ay awood madax bannaan shaygani leeyahay ictiqaad noocaas oo kale hadduu ku xidho waa shirki akbar a ah wey islaamnimada lagaga bixi waay haddiise laakiin uu u xidho waa sabab asbaabta lagu caafimaado ka mid ah waa sabab asbaabta cudur lagaga hortago ka mid ah sababkiina suurtagal waxaa ah ilaahay buu gacantiisa ku jiraayo hadduu doonana wixii la doonayo in lagu gaadho waa lagu waa laga heli hadduu ilaahay uu doonana in aan laga helinna laga heli maayo ilaahay bay ku xidhan tahay mashiicadiisa laakiin shaygan waa iska sabab hadduu uxidhanayana waa shirki asqara wey shirkigii yaraa wey macnaha oo shirki yar waxay ku noqonaysaa shay ashyaada asbaabta ah ee sabab ahaan loo isticmaalo ee inta badan ama caafimaad loo isticmaalo ama dhib ku haysta lagaga hortago sababba shaygu mar hadduu yahay waa in sababnimadiisu sharciga laga helay inuu shaygani uu sabab u yahay waxa aada doonaysa inaad u isticmaasho cudur mucayanaad doonaysaa inaad iskaga daaweyso waa inuu sharcigu sheegay shaygani inuu cudurkaa daawo u yahay oo sababkani uu sabab sharci ah oo sharciga laga helay ama ma ahe sababkani waa inuu tajribo ku sugnaadayo dadka isticmaalkooda iyo tajribadooda ayaa waxay ogaato lagu ogaaday shaygani inuu cudur hebel daawo u yahay saa haddii lagu ogaadana waa sabab la isticmaali karo laakiin waxaan sharciguna sabab ka dhigin tajriba ahaana binu aadamku iyo caadatan aynan u ogaanin inuu sabab u yahay shaygan haddaad u isticmaashaay waa shirki shirki asqar a ah weye shirki asqaro kii yaraa a min ashirki shirkiga ayuu ka mid yahay lubsu lxalqati birta wareegsan xidhashadeeda waalkhayti liilanka yani waa khaydkuna waa xadhig ama liilan iyo waxyaala noocaas oo kale ay xidhan jireen wey wa naxwihimaa iyo wixii lamidaba wax kasta oo noociyaadkaas oo il laga xidho ama lagu dhabtaa oo ili kugu dhacda looga xidho ama dhibaato ku haysatay cudur kaga caafimaad loo xidho ama meaheed mid aad ka cabsanaysaba ka hortegii aad ka hortegayso laga xidho labadan keliya mehe wax alla wixii noocaa loo isticmaale loo xidho oo dhan ayaa soo gelaya macana xidhashadoodaasi marka shirkigay ka mid tahay lirafci lbalaa haddii loo xidhanayo lirafci lbalaa dhibaato taalla qaaditaankeeda rafciga iyo dafcigu waxay kala yihiin rafcu lbalaa waxaa la yidhahdaa markaasuuba shaygii ku hayaa oo waa cudur iyo dhibaato taallo wey qaaditaankeedaa la doonaya in ruuxii la cadmaadiyaa la rabaa lirafci lbalaa wey dafciguna waxa weeye mid aan weli dhicin laakiin laga cabsanayo ka hortagiisa wey marka labadaaba kaad u xidhataa shirki waay wa qawlihi tacaala buu baabu yahay qul afara'aytum ma tadcuuna min duni illah in araadani allahu bidurin hal huna kaashifaatu durih aw araadanii biraxmatin hal huna mumsikaatu raxmatih qul xasbiya allahu calayhi yatawakkalu lmutawakiluun qul waxaad tidhahdaa nebiyow afara'aytum ay akhbiruunii bal ii warrama maa tadcuuna waxaad u yeedhanaysaan oo baryaysaan iiga warrama min duuni illahi alla sokadi in araadanii hadduu ila doono allahu alle bidurin dhib hadduu ila doono hal hunna iyagu ma yihiin kaashifaatin kuwa faydaya kaashifaatu durrihi dhibkaa ilaahay keenay kuwa faydi kara ma yihiin aw amase araadanii hadduu alla ila doono biraxmatin naxariis hal hunna iyagaa aada caabudaysaani mumsikaatu raxmatii naxariista ilaahay kuwa celin kara ma yihin kuwa iga ceshan kara oo iga haysan kara oo ii diidi kara ma yihin qul waxaad tidhahdaa nebiow xasbii kaasigayga igu filani allahu alla wey calayhi dushiisayna yatawakalu tala saaranayaan almutawakiluuna kuwa wax tala saartaay aayadda nabiga sal lla alay slam baa waxaa lagu leeyahay waxaa tidhahdaa kuwan gaalada ah ee ilaahay cid aan ahayn u yeedhanaya ee baryaya waxaad ku tidhaahdaa bal iiga warrama kuwaad u yeedhanaysaan ee ilaahay aan ahayn hadduu ilaahay dhib igu keeno dhib ila damco caafima yani caafimaad daro iyo cudur iyo faqri iyo dhibaatooyin min hada alqabiila noocaas hadduu ilaahay ila damco dhibkaa kuwa faydi kara ma yihin amay dhibka wax ka qaban karaan ilahay igu keenay subxana wa tacaala ila damcay ee ii qadaray waa su-aasha koobaad su-aasha labaadi waxay tahay haddii se alla subxaana wa tacaala uu naxariis ila damco oo wanaag ii qorsheeyo oo caafimaad isiiyo oo xoolo isiiyo oo wanaag isiiyo caqli iyo cilmi isiiyo ilaahay hadduu naxariis isiiyo naxariista ilahay kuwa ii diidi kara ma yihi maiga ma iga hor istaagi karaan markuu ilahay ii doonay ila damcay subxana wa tacaala jawaabtu waa mayo ilaan ayaga laftoodu ma rumaysna waxaan ay caabudahayaan ilaahay unbaan usii maraynaa bay leeyihi maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa ilaahay bay noo dhoweynahayaano ilaahay baanu usii maraynaa bay leeyihin laakiin ma ay rumaysnaa in wax ilaahay keenayna ay ka hortegi karaan wuxuusan ilaahay keeninna inay keeni karaan ma aysan rumaysnayn oo asnaamtooda kama rumaysna marka ay caabudayaan laakiin waxay leeyn waa ergo shufacaauna cinda allah ilahay agtiisay nooga ergeyn oo ilaahay baan usii maraynaayo annagii ilahay bay noo dhexeeyaan oo way naga fadli badan yihiin oo way naga fiican yihin oo ilaahay bay nooga dhow yihiin saas daraaddeed ilahay baan usii maraynaa sheekaday wadeen taasay ahayd ee mayna rumaysnayn in ilaahay hadduu dhib kula damco dhibkaa iyagu awooday ku qaadi karaan inay awooday ku qaadi karaan inay leeyihiin mayna rumaysnayn haddii ilaahay naxariis iyo wanaag addoomadiisa la doonaan naxariistaa inayna iyagu diidi karin yani waxa weya way rumaysnaayeen maay diidi karaan taa marka muctaqadkooday ahayd jawaabta marka ay bixinayaan marka su-aashan la weydiiyo waxay tahay maya waxbana ma qaadi karaan waxbana ma keeni karaan waxbana ma diidi karaan waxbana ma ogolaan karaan ayib maxaad u caabudaysaan marka waxaan u caabudaynaa ilaah bay nooga dhaweyn oo usii maraynaa wy waxaad ku tidhahdaa nabiga ala yidhi salawatulli wasalaamu caleyh ilaahay baa aniga igu filan waxba inaan meela sii marmara iyo jaranjarooyin inaad sii fuura iyo uma baahna baa igu filan subxaana wa ninkii wax tala saaranna kuwa isaga tala saartay baana tala saarasho dhab ah iyo cid la tala saar tala saartay saas way macanaa calayhi yatawakalu lmutawakiluuna waa jumla khabariya oo calayhi dushiisa yatawakalu tala saaranayaan almutawakiluuna kuwa wax tala saarta laakiin waxaa laga wadaa jumla khabariya macnaha tala saartee wy yani waxa weeyaan waa amar oo waa khabar bimacna alamri wey macanaha kuwii ciddii wax tala saaranaysa ilahay ha tala saarto subxana wa tacala saas ayb su-aasha marka isweydiintana waxay tahay ayaddu ma waxay ka hadlaysaa dugaagad la xidhay iyo dul la xidhay iyo ma waxaas ka hadlaysaa mise waxay ka hadlaysaa asnaamtii caabudi jireen asnaamtii caabudi jireen bay ficlan ka hadlaysaa xagee buu sheekhu uga daliishanayaa waxyaalahan dadku ay leeyihiin waxbay naga celin iyo waxbaan ku caafimaadaynaa iyo waxyaalahan inay shirki tahay ayay dhaxgii kaga taallaa waxay kaga taalanaa waa qiyaas min baab alqiyaas wey qiyaas oo waxa isaga qiyaas qaadanaya asnaamtay caabudayeen iyo waxyaalahan dadku ay wax ka rajaynayaan oo caafimaad ka rajaynayaan ama dhib iyo cudur inay ka hortagaan ka rajaynayaan labadaasu isaga qiyaas qaadanaya oo xaggay ka midaysan yihin waxay ka midaysan yihiin labadooda mid walba dhib ilaahay keenayna ma qaadi karo dheef ilaahay kula damcayna ma hor istaagi karo saas way macanaha baashan xunteed isku xidhxidhay iyo qarbaabtan aada xidhatay iyo waxan qoorta aada ka laalaadisay iyo waxan iyo asnaamtay caabudi jireen labaduba waxay ka mid yihiin iskaga mid ka yihiin dhib ilaahay kula damcayna kaama qaadi karaan kama hortegi karaan dhaaf ilaahay ku siiyeyna subxaanau watacaala kuma diidi karaan maxay tari marka soo lugooye un ma ah waa un lugooyo wey halkaasu marka sheeku uu ka daliishanaya waa qiyaas wey ayib oo yani waxa wey qiyaastaasina runtii waa qiyaas sax oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamay cid walba oo ilaahay cid aan ahayn caabudo wax ka raadsatahay tusaale cajab badan buu ilahay u sameeyey subxaana watacala mathalu aladiina itakaduu min duuni illahi awliyaa kamathali lcankabuuti itakadat bayta wa ina awhana albuyuuti labaytu lcankabuuti law kaanuu yaclamuun ilahay saasuu lehy subxana watacala yaani kuwa ilaahay cid aan ahayn u yeedhanayo oo baryay oo wax weydiisanaya waxay la mid yihiin sida baasha la yidhahda caarad oo kale guri samaysatay gurigii kanaacadu ay samaysatay baa ruux baa wuxuu ka dhiganayaa yani dugsiimo guri kanaaco nin intuu galay doonaya inuu ama qorax ka celiyo ama qabow ka celiyo ama roob ka celiyo hoos fadhiya ama cadowga ka dugaashanayo cadowgu kaa celin soo meel bannaan ma fadhiyo waa guri caaro dhagax yaro xataa saa lagugu soo fidinay xataa ma celin karo nin ilaahay cid aan ahayn hoos fadhiisto wax ka raadsaday nin guri caaro guri ka dhigtay oo hoos fadhiyo oo inuu wax ka celiyo doonayo xunuu ka dhigay saasaa macnaha ilahi subxaana watacala uu ku misaaliye kulli addoommadoo dhan isku dar waxbaha kale reebi taasoo kale ka dhigan yihiin macna waxba ma qaban karaan tala gacan uguma jirto awoodna gacan uguma jirto macna ayad kale ilahi subxana watacala wuxuu ku misaaliyey yani waxa weeyaan daksiga taksiga gooda waxaan aad caabudaysaan ilahi subxaana watacaala kasoo hadhay haybkii daksi ma abuuri karaan hadduu daksi wax kala cararana daksiga wax kama soo ceshan karaan kama soo dhacsan karaan yani asnaamtoodaa markaa laga hadlayay hadduu daksi intuu fuulo wixii ay dusha kaga dhoobdhoobeen intuu ka leefo subagii ka leefo uu ka cararo dhagaxan meesha yaallaya amuu daksigaa wax kasoo ceshan karaa war nin daksi iska dhicin kari waayo adiga muxuu kugu tari muxuu kugu biirini bal caqli xumada intay meesha taala fiirsaa u fiirsa macana marka ilaahay subxaana watacaala makhluuqaadkiisu waxba kuma qaban karaan kulligoodna isku xaabqaaday wax ay tari karaan oo ilaahay subxaana watacaala awoodiisiiya maamulkiisa kamida laa caafimaad walaa cudur walaa cunto siin waxba ma awoodi karaan saas macnaha in loo rumeeyaa la rabaa qul waxaad tidhahdaa nebigow afara'aytum bal ii warama maa tadcuuna waxaad baryaysaan bal iga waramaod u yeedhanaysaan min duuni illah alla sokadi in araadanii hadduu ila doone allahu alle hadduu ila doono bidurin dhib hadduu ila doono yani dhibaato caruurtaada ku dhacda lafahaas ku dhacda xoolahaaga ku dhacda saas wey hal hunna ayagu kaashifaatu durihi dhibkaa ilaahay igu keenay kuwa faydi karoo qaadi kara ma yihiin aw amase araadanii hadduu ila doono alla biraxmatin naxariis hal hunna iyagu mumsikaatu raxmati naxariista ilaahay kuwa celin karoo iga hor istaagi kara mayi ma iga ceshan karaan oo ma iga haysan karaan naxariista ilaahay siiye subxaana watacaala xoolaha uu siiyey caafimaadka u siiyey caruurta u siiyey wanaagga uu siiyey ma ma ii diidi karaan waa maya mar haddayna kuu diidi karaynin cidda ilaah noqon kartay la caabudi karaayo sidiisaba tilmaam buu leeyahy yamliku nafca waduraa ilaah kaasaa la yidhaahdaa waa cid awoodoo dhib iyo dheefba gacanta ku haya kaasaa loo sujuudaa oo loo yeedhaa oo lagu cabaadaa oo wax la weydiistaa oo dhib loola cararaa laakiin mid aan waxba haysanin haddaad maanta ood isku jajabiso ood isu dullayso oo aad macnaha dhulka isu dhigto ood wax alla wuxuu doonayo waxaad macnaa waxa ugu dhawaanaysa u samaysaa hadda muxuu kuuba qaban bardaaqi dulshay laa yuctii isagaaba waxba haysanina muxuu ku siin ninkii waxaysta wax bixiyeen ilaahay baa waxaya subxaana watacaala addoommadu waxa u raadsadeen waxaa kutusi macnahaasoo kale xadiidkii cabdullahi bni cabaas nabigu sal lay slam uu ku odhan jiray ixfid illaha yaxfadaka yaxfadka adoonow ilaahay cabdullahi ow ilaahay xifdi isagaa ku xifdina ixfid illaha tajidhu tujaahaka ilaahay xifdiyo awaamirtiisa iyo sharcigiisa ilaali mar alla markaad baa haddaba hortaadaad ka heli macnaha waxaad ka doonaysay isagaa ilaahay kuu ofin subxaanau watacaala tacaraf ila allahi fi raqaaya yacrifka fi shidda ilaahay markaad barwaaqaysan tahay aqoonso oo ha kibirino ha qooqine barwaaqada iyo wanaagga ilaahay ku siiye ku aqoonso rabbiga oo ku caabud yacrifka fi shidda markay dhibaata kugu dhacdo ilahay ku aqoonsanay subxaana wa tacala oo dhibaatada kaa faydi xadiidka waa kii nabigu odhan jiray sal lay slam idaa sa'alta fas'al illah waida istacanta fastacin billah haddaad cid wax weydiisan ilaahay weydiiso haddaad cid kaalmo weydiisanayso alle keligii kaalmo weydiiso cid kaloo wax qaban karta ma jirte waclam ana alummata law ijtamacuu cala an yaduruuka bishayin lam yaktubhu allahu calayka lam yaduruuka walaw ijtamacuu cala an yanfacuuka bishayin lam yaktubhu allahu laka lam yanfacuuka jaffat isuxuf waruficat alaqlaam hadday ummadoo dhan isugu tagto makhluuq oo dhan waxaan ilaahay kuu qorin inay kugu taraan waxba kuguma tari karaan hadday isugu tagaan oo isu kaashadaan oo awoodoo dhan isugu geeyaan dhib aan ilaahayba kuu qorin oo kuugu talagelin inay ku gaadhsiiyaanna kuma gaadhsiin karaan wey war caqiidadaasaa la doonay dadka muslimiinta inay rumeeyaan oo rabbigood ay ku xidhnaan subxaana wa tacala oo addoommadoo dhan ka go-aan cid ilaahay aan ahaynoo wax qaban karta ma jirtee rabbi ha loo cararo subxaana wa tacala oo isaga dhibka ha loogala cararo haloo xaggiisa ha loo cararo hala weydiista inuu qaado dheeftana isaga ha looga shukriyo allah subxaana wa tacala intaas wey masalada la doonayo in la iska an cimraan bni xusayn radia allahu canhu ana nabiya sal lay slam nabigu ra-a wuxuu arkay rajula nin buu arkay oo fii yadihi gacantiisa ay ku jirto xalqatun dugaagad oo min sufrin naxaas ah sufriga dahabkana waa la yidhahdaa naxaastana waa la yidhahdaa nin wuxuu arkay cududa ku qaba bir wareegsan nabiga arkay salawatulli waslamu caleyh faqaala nabigu wuxuu yihi sal lay waslam maa haada kani muxuu yahay qurwaxani muxuu yahay qaala wuxuu yihi min alwaahinati min ajli lwaahinati cudurka waahino la yidhaahdo dartii baan ugu xidhay macnaha maa haada waxa weye waxanaad qabto muxuu yahay maxaas kugu kallifay inaad xidhato wixii ku kallifay u marka xidho waxaa igu qasbay inaad xidho cudur waahino la yidhahdaa ihayo kaasaan ka xidhay wey waahinada waxaa la yidhahda waa xidid roor wey oo ku dhaca garabka ilaa gacanta yani cudur noocaas oo kale oo gacanta ilaa garabka ku dhaca waahinada la yidhahda marka cudurkaasa ahy oo ka xidhay buu leeyahy fa qaala wuxuu yihi nabigu sal lay waslam inzicha inzicha si dhufo macnaha iska dhufo oo tuur fainahaa iyagu iyadu laa tadiinu laa taziiduka kuma kordhinayso ilaa wahanan dacfi mooyaane tabardaro inay kuu kordhiso mooyaane wax dheefa iyo wax wanaagii kuu kordhin ma jirte iska tuur fa inaka adigu law midta haddii aada dhiman lahayd haddaad dhimato wahiya calayka iyadoo dushaada ah adoo qaba haddaad ku dhimato maa aflaxta ma aad dhiibaanaysid abadan weliga weligaa guulaysan maysido waxaad doonaysa gaari maysid hadday iyadoo adoo qaba aada ku geeriyooto rawa waxaa wariyey axmed baa wariyey xadiidka bisanadin buu ku wariyey sanad laa ba'sa bihi oon dhib lahayn sanad iska roomay macana laa basa bihi waxaa la yidhahda uu iska roon yahay taqriiban saas waay waxbaa ku jira wey waxbaa ku jiro boqol kiiba boqol ma ah wax laga tegayna ma aha laakiin waxoogaa waa roon yahay saasaa laa basa bihi la yidhahda waxay ku dareensiinaysaa xadiidku marka inuu hadal ku jiro oo ficlan xadiidka hadal baa ku jiro xadiidku muxadisiinta qaar kamida way daciifinayaan sheekh naasir idiin albani silsilada daciifada ayaa taxqiiq aada u qiimo badan iyuu xadiidkaas kaga hadlay oo cilmi ah akhiiranna wuxuu ku gebagabeeyey xadiidku inuu daciif yahay oo wuxuu daciif ku yahay nin la yidhahdo mubaarak min fadala oo ragga warinaya ka a ayaa cancaneeyey waana mudallis midda labaad xasanulbasri ayaa ka warinaya cimraan bin xuseyn xasanulbasrina taxqiiq markii la taxqiijiya cimraan bin xuseyn muusan ka maqlin marka inqiaac iyo cancano iyo dacfu bacdi rijaal ayaa xadiidka ku jira wabitaali xadiidku waa daciif marka la taxqiijiyo sheekhu sida uu yidhina ma aha laa ba'sa bihi ma fihi ba'sun sida uu sheekh naasir leeyahay ba'si baa ku jiro xadiidku waa daciif wuxuu faa'iideynayaa marka xadiidku yani maca dacfihi wuxuu leeyahay nabiga cimraan baa wuxuu leeyahay nabiga sal alay slam wuxuu arkay nin gacantiisa ay ku jirto nin qaba oo gacantiisa ku qaba bir wareegsan oo naxaas ama dahab ah markaasaa nabigu wuxuu weydiiyey salawatulli wasalaamu caleyh maxaad u xidhatay wuxuu yihi nabiga waxaan ka xidha cudurka la yidhahdo waahinada cudurkaasaan ka xidha macnaheedu waxa weeye waa ama xanuunkiisuu ka xidhay waana siday u badan tahay oo in uu xanuunka ka kala yareeyo iyuu birtan u xidhay ama amaaba caafimaad iyo waxsaas oo kaletaa laga hunguriyeyn hayaana waa macquul markaasu nabigu sal alay waslam wuxuu yihi inzachaa macnaha iska siib waay nasciga waxa la yidhahdaa dhufo xoog isaga dhufo weliba markaad siibay si tartiiba ah hausiibin xoog ku dhufo maxaa yeelay nabigu wuxuu sheegay salawatullai wasalaamu caleyh waxaan dacfi ahayn tabardaro soo adigu maxaad ka doonaysaa inay xoog kuu kordhiso sooma oo xidid roorkan kugu dhacay iyo gacantan daciiftay inay xoojisaad rabtaa sooma waxaad ka doonayso cagsigiisaad keli oo muxuu yahay waa inay gacanta kusii daciifto maxaa yeelay yani shay walba oo sharciga khilaafsan ruuxii wanaag ka doonayo yucaamalu binaqidi qasdihi wuxuu ka doonahay wax kasoo horjeedaa lagula dhaqmi wuxuu ka heliso faa-iido muuse ka raadinayn khasaaru ka heli xoog hadduu ka raadahaynay tabardarro ka heli marka tabardarro unbay kuu kordhine waxba kale kuu siyaadin mayso iska sii bu nabi ku uri salawatullah waslamu aleyh tabardarrata tabardara u siyaadino addoon ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid oo daciif oo bir ah markaad qalbigaaga ku xiqay ood wax ka raadinayso dacfiga ka weyne xagee buu ka ima intaasaaba dacfi kugu filana yani waxa weeyaan dacfi iyo tabardarro umaad ka heliya iska sii buu ku yiri markaasaa wuxuu yihi haddii aad ku geeriyoon lahayd maada weligaa guulaysateen weligaa maada guulaysateen macnaha waxa weeyaan waa lagu cadaabi lahaa wey waa waxda mila maxaa yeelay cadamu lfalaax guul la-aantu iyo sacadiyo liibaan la-aantu waa un cadaab wey cadaab wey macana ilahay cadaabkiisaad geli leysa hadaad ku geeriyoon lahayd wey saas wey xadiidku daciifaada ah, laakiin waxaa laga faa'idaysanayaa yani waxyaalahaasoo la xidho oo ama in yani isha laga xidho inay isha macnaha waxa wey kaa difaacaan o ka hortagaan ama cudurro laga xidha waxyaalaha noocaas oo kale laga xidhaayo inaysan macnaha waxa weyaan wax mashruuc ahayn bal inay sharciga khilaafsan tahay ayaa laga qaadanaya macna walahu waxaa usugnaaday cimraan maya walahu waxaa usugnaaday imaam axmed imaam axmed waxaa usugnaaday uu warinayaa sidoo kale an cuqbata bna an cuqbat bna caamir wuxuu can cuqbata bna caamirin wuxuu ka warinayaa marfuucan cuqba isagoo xadiidka kor yeelay yani xaal u yahay xadiidkaasi mid la kor yeelayo nebiga la gaadhsiiyey salawatullai wasalaamu calayh waa asaaliibta rafciga mid kamida wey xadiista marka nebigan ka sheegaya uu ninku leeyahy macnaha wuxuu ku muujinaya xadiidkani inuusan isaga kasoo fulin ee uu isaga ka shisheeyo oo nebiga uu ka maqlay salawatullai wasalaamu caleyh inuu nebiga kasoo gaadhay ayuu ku muujinayaa marfuucan marfuucanta marfuucan xaaliga xadiidkaasi mid la kor yeelayo ilaa nebiga la gaadhsiinayo salawatullai wasalaamu caleyhi oo ka koreeya ninka la yidhaahdo cuqba cuqbuu ka koreeyayo nebiguu ka warinaya wuxuu nabiga ka warinayaa cuqba inuu nabigu uri sal lay slam man tacallaqa ruuxii isku xidha tamiimatan qardhaad falaa atama allahu ilaahay uma dhammaystiro lahu isaga ilaahay wuxuu doonayo uma dhammaystiro ma gaadhsiiyo waman tacallaqa ruuxii isku xidho oo xidha wadacatan aleel wadacatan sooma qora ta ma leedahay wadacaad u qoray wadacatan waay waman tacallaqa ruuxii xidha wadacatan ruuxii isku xidha aleel falaa wadaca allahu alle ugama tago lahu isaga maa yuxibu wuxuu jecel yahay wuxuu jecel yahay alla uma daayo wax alla wuxuu jecel yahy o dhan allaha noola dugo wey oo ha ka qaado wuxuu jecel yahy o dhan ama falaa wadaca allahu lahu falaa wadaca allahu alla ma xasiliyo oo ma dejiyo isaga lahu isaga ilaahay uma dejiyo oo yani qalbigana uma dejiyo wuxuu doonayana kama dejiye qaf iyo lab allaha ku fura wey yani waxa waa habaan ayib wa fii riwaayati waxay ahayd riwaayo kaloo xadiid kusoo aroortay man tacallaqa ruuxi isku xidha tamiimatan qardhaas faqad ashraka ilaahay buu ah, wax la wadaajiyey <coughs> qardhaas baasuu ilaahay garab dhigayo ilaahay buu subxaanahu watacaala wax ugu daray xadiidka qeybtiisa hore iyo riwaayada hore cuqbat bnu caamir oo man tacallaqa tamiimatan falaa atama allahu lahu waman tacallaqa wadacatan falaa wadaca allahu lahu muxadisiinta qaar ka mida ah way daciifinayaan sidoo kale laakiin riwaayadan dambe waa saxiix riwaayadan dambe oo man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka riwaayadaasi waa saxiix mid hore laakiin dacfi bay ku sheegayaan muxadisiinta qaar ka mida xadiidku wuxuu leeyahay man tacallaqa ruuxi xidha tamiimatan qardhaas tamiimadu yani baabkan ka dambe insha allahu tacala bay noogu imaamo baabu maa jaa fi ruqa watamaaim ayay inoogu imaan doonta insha allahu tacala waa waxyaalaha xidsi ahaanta loo xidho yani laga xidho isha iyo waxyaalo kaloo fara badan laga xidho noocu dooni baan ka samaysana ama ha taxnaado dila iyo waxyaalaha isku taxtaxeen ha noqdo ama waraaq la laalaabay ha noqdo ama qardhaas ha noqdo wuxuu dooni ha noqdo waxa waxyaalahaasa tamiimada la yidhaha ninkii marka waxaa xidha oo u xidha inuu wax ka helo wax kusoo kordhiyo dhibaato haysato uu ka qaado ilaahay uma dhammaystiro wuxuu doonaya mana gaadhsiiyo ilahay subxana watacala wuxuu rabo waa habaan wey macana falaa atama allahu lahu ilaahay uma dhammaystiro qasadkiisiiyo ujeedadiisiiyo wuxuu rabo ilaahay uma dhammaystiro ee ilaahay subxaana wa tacaala ha gara maryo inkaaraas allah ku reeba ka waman tacallaqa wadacatan wadacada waxaa la yidhahdaa waa baasha aleesha la yidhaahdee laga soo saaro badda ee caruurta loo xidho isha iyo looga xidhaa la yidhahda walacada la yidhahda waxaa lamida wax walba oo noociyaadkaasa lamid a baashii geela loo xidhi jira magaceed ma garanahay oo hasha yani haldoorka abaa loo xidhaa isha looga cabsanayo iyo baashan la yidhahda iyadana gorayada ukunteeda oo kaleeto guryaha lagu xidhay iyo min hada alqabiil waay waxyaalahaas iyo baalkan yidhahda muxuuha balag ma la yidhahda oo isagana macnaha waxa weye beeraha miyaa loo xidhaa guryaha lagu xidha iyo kulli noocayaadkaasi waa soo wadagelaya wax kasta oo la xidho la isku marmaro oo laga xidho il iyo shar iyo dhibaato lagaga hortagayahay noocaasay soo wadagelayaan macna aleeshaa iyo qardaastaa iyo waxaasay soo gudagelayaan xadiidka qeyskiisa labaadi wuxuu leeyahy marka falaa wadaca allahu lahu laba macnaa lagu fasira falaa wadaca allahu lahu in laga wado ilaahay falaa taraka allahu lahu maa yuxibu ilaahay ugama tago wuxuu jecel yahay yacni ninkaas allaha mooro duugo oo wuxuu jecel yahay xili iyo xoolaba wuxuu jecel yahay allah ka qaado oo habaar ah iyo inay tahay falaa wadaca allahu lahu ilaahay ma dejiyo oo ma xasiliyo oo qas allaha ku tuuro iyo lab in laga wasa waa macno kaleeto oo lagu fasiray labada macnaba waa lagu fasira riwaayada kale xadiidku waxayba iyadoo cadaynaysaa ninkii waxyaalaha xidha oo u xidha inay wax ku taraan oo ku biiriyaan ilaahay buu shirki u sameeyeyo rabbi buu wax la wadaajiyey subxaana watacaala tacaala shirkigan waa shirkul asqar wey haddii ruuxu uu rumaysan yahay uun ilaahay inuu kugu caafiyo bal ilaahay ha kugu caafiyo ilaahay yani waxa caafimaad ha kugu siiyo laakiin uu ogyahay caafimaadka inuu ilaahay bixiyo waxana inuusan bixinin laakiin bal soob ka dhiga inuu isleeya waa shirki asqarow waa dembi weyn oo dunuubta waaweyn ka mida oo noociyaadka shirkiga ka mida laakiin waa shirki yar wey maxaa oo ruux ku xidho ama isaguba isku xidho haddana qalbigiisa ku xidha saasaa laga wadaa man tacallaqa ruuxii xidha qalbigiisana ku xidho wey oo israaciyo wax ka raadinaya man tacalla can cuqbat bna caamir waxa uu ka warinayaa marfuucan xaalu yahay mid la kor yeelay xadiidku man tacallaqa ciddii isku xidho oo xidhata qalbigiisana ku xidha tamiimatan qardhaas falaa atama allahu ilaahay uma dhammaystiro lahu isag ilaahay uma dhammaystiro wuxuu doonayo ma gaadhsiiyo dhexda ilahay ha ku kufiyo kaas soo habaarkaasi ku dhici maayo kaas waxaan aynu waxbaba la gaadhi la-nahayba waa waxyaalaha inagu xidxidho wey ee ama qoorta inooga laalaada ama gacmaha inooga laalaada wey inaguna waxbaynu ka raadini habaar baana intaa inagu socdo inagu dhacay waa cajiib wey jahligu dhibaatooyinkiisa ka midta waman tacallaqa ruuxii xidha oo isku xidha wadacatan aleel ama ilmihiisa u xidha ama kaba raalli noqdo in loo xidho falaa wadaca allahu allaha yani ugama tago lahu isaga wuxuu jecel yahay ilaahay uma daayo oo allaha ka qaado wuxuu jecel yahay ama falaa wadaca allahu lahu ilaahay ma xasiliyo oo ma dejiyo adoonkaas wa fii riwaayatin riwaayo kale waxayd man tacallaqa ruuxii isku xidha oo xidha tamiimatan qardhaas faqad ashraka kaasi ilaahay buu wax la wadaaji wixii ilaahay lahaa ayuu cid kale siiyey oo uu addoommadiisa qaar ka mida ah wax ugu daray maxaa yeele yaa dhibka qadaro oo qaada ilaahay baa qadarad oo qaada isagii meeshii la aadi lahaa yaa waxaan la aaday walibni abi xaatimin ibn abi xaatim waxa uu waxa u sugnaaday can xudayfata wuxuu ka warinayaa anahu xudayfa ra'aa inuu arkay rajulan ninkaasoo fii yadii gacantiisa khaytun ay tahay liilan oo min alxuma qandho daraaddeed laga xidhay faqatacahu markaasuu ka gooyey watalaa wuxuu akriyey xudayfa qawlahu tacaala wamaa yu'minu aktaruhum billahi ila wahum mushrikuun xudayfa wuxuu arkay nin gacanta uu ugu xidhan yahay liilan yar ugu xidhan yahay yani xarig yar baa ugu duuban ama dun baa ugu duuban markaasuu duntana wuxuu ka xidhay xanuun haya qandhahaysa ama qaniinyo ama cuduro noocaasoo kaleetu gacanta uga xidhay waxa markaasuu intuu ka gooyey buu wuxuu akriyay xudayfa ilaahay subxaana wa tacaala qawlkiisa wamaa yu'minu aktaruhum billahi ila wahum mushrikuun aayadda macnaheedu waxa weeye wamaa yu'minu ma rumaynayo aktaruhum badankood billahi ilaahay ma ay rumaynayaan ilaa walxaal hum iyagu mushrikuuna iyaga oo ilaahay wax la wadaajinayo cid kale wax ugu darayo mooyaane hadday ilaahay rumeeyaan oy rumaysan yihiin waa hadday cid kale ku garab wadaan laakiin ilaahay keligii marna ma rumaynaya ilahay bay rumaynayaan laakiin ha rumeeyene rumayntoodu mid barxla ma ah miday ilaahay goon yeelaan ma ah waa miday wax ku garab wadaan garabweyda marka addoonkani uu sameeyey xudayfa ku diidan yahay aayadda usoo daliishanayo xudayfa waa saxaabadii nabiga sal ly slam nin ka mida bal waa saaxibu sirri siri rasuulilahi sal lay slam sirhayihii iyo xoghayihii nabiga wey salawatulli wasalaamu caleyh sirta nabiga ninkii ogaawey waxa badan ka ogaawey waana raggii saxaabada raggii ugu fuuqahaysnaa wey manaa ugu cilmi badnaa buu ka mid ahaa nin wuxuu arkay gacanta macnaa waxa weya wax yani ugu xidhan yahay xarig ugu xidhan yahay arrinkaasuu ku diiday marka marka wuxuu ka dhigay baashan uu isku xidhay ee uu caafimaadka ka raadinayo iyo wuxuu ka dhigay sidii isagoo ilaahay garab dhigay oo kale subxaana wa tacala maxaa yeele caafimaad yaa laga raadiyaa soo ilaahay lagama raadiyo subxaana wa tacaala wixii ilaahay lahaa haddaad addoon kaleeto ka raadisaay ilaahay iyo addoommadiisii baad wax ku sintayoo wax wadaajisay waa sida baryadoo kaleeto ilaahay keligii baa baryada iskale baryadii haddaad tidhahdo hebelna waa la baryi ilaahayna waa la baryi yaani shirki wey caafimaadka ilaha keliya laga raadiyay haddaad isagana ka raadiso cid kaleetana ka raadisaay shirki wey sidaasay marka waxa wey shirki ku tahayo iyagoo ilaahay uu wax ku garab wada inay rumeeyaan mooye ilaahay keligii inay rumeeyaan si macnaha waxa wey badhacla waa habeenkii xalayoo tegay wey aayadaasu marka usoo daliishadayo waa aayaddii macnaha mushrikiintii ree carbeed ilahay subxaana watacaala uu kaga warramay mabda-ooda iyo inay ilaahay subxaana watacaala adoomadiisa iyo adoomadiisa isku garab wadaan ayb walibni abi xaakim waxaa usugnaaday can xudayfata wuxuu ka warinaya anahu xudayfa ra-a wuxuu arkay rajulan nin buu arkay oo fii yadii gacantiisa khaytun ay tahay yani waxyaalahaas wey adarkaysa ilmo yar oo laleeyahay suulkaa laga xidhay markii la roob la waayey ismada abaaruhu dhacaan ilmo yar baa la suul xidhan markaasaa laleeyahay masafaryarada ah eh. meelahaasaa laga guntanaya markaasaa laleeyahay ma aqaano shardi iyo nadad iyo waxay tahay ma aqaane ilmaha yarkee miskiinka xaarka a iska duwaniya kaadida yaa waxaa la doonaya in roob lagu helo baljaaligameeshugaasiiywaxyaalaha cajiibkaa ah wey marka yani waxaa lamida ah khaydkaa la xidhanayo o kaleeto haweenka markay yani umuli rabaan oo kaleeto khayd iyo liilan inta wax lagu soo akriya dhexda loogu xidhaa markaasa waxaa laleeyahay biidn illah yani waxa wey way kala imaan way kala imaano waxba macnaa wax dhiba gaari maayo halkanaa maro yar ugu xidhan tahay welana kusoo tuftufay waxyaalahaasoo kaleeta wax ka jira mana waxaasoo dhan wax jira ma aha oo arrintan ay saxaabada nebigu sal ly slam diidan yihiin maxaa yeele asbaab sharciga ma aha waxan ama sharciga ha laga helo isticmaalkiisa ama tajribe ahaan iyo dhakhaatiirta iyo culimada dibigu ha sugeenoo halkaa laga ogaado inuu cudurkan daawo u yahay labadaa wixii kasoo hadheen la luqluqo ee dayrabi iyo falag iyo balaayadaa laga keenaayo wax salle ma ah yaan dadka lagu lugoyn daran laba dhib baa laysugu dara dadkii laba khasaaro dhibkan waxaan loo samaynahayo ee lagu xidhxidhahayo horta culays waa leeyihi tan labaadna habaar iyo inkaartii nebigana waa wataan salawatullahi wasalaamu calayh habaarkiisina waa wataan waxaa intaa dheer xoolaa lagaga qaatay xoolaada lagaga qaatayo ama xoolo nool ama mood mooda ah, yaa meesha ku dilan oo ninkaasi la tegay bilaash wey cirwaanulkaahi waaye miduu nabigu ku tilmaamay salawatullahi wasalaamu calayh ninka macnaha kaahinka ah waxyaalihii macmacaanaayee bilaashku iskaga gurubsanay wy xoolaha noocaas oo kalea marka waxa wey waa shaqee dad yaa laydin ka shaqaysanan waxaas waxay faa'iideynayaan ma jirto ilah weydi subxana watacala wax raala wax bixiye ama wax qaade walibni abi xaakim waxaa usugnaaday can xudayfata anahu xudayfa ra-a wuxuu arkay rajulan nin ayuu arkay oo fi yadihi gacantiisa khaytun oo ku jiro lilan ama dul min alxumma qandha daraaddeed laga xidhay faqatacahu markaasuu gooyey saasaa fiican haddaad aragto ilmo qardhaaf xidhan ka goo saas wey xataa hooyadii aabihi la tashani xaaraamna kaama aha waa munkar aad suulinaysa w intaad u dhuumato isagoo keligii meelahaa marahay qadkasi ka gooyo ka tuur ha weydo saas wey maan kollay kii u gooyey unbay haddana u raadsane laakiin adiga waajibkaa kaa way waa inaad ka goysa wey sidaa xudayfa uu sameeyo kale watala wuu akriyey qawlahu ayuu akriyey xudayfa wamaa yu'minu ma rumaynayaan aktaruhum intooda badan billaahi ilaahay ma rumaynayaan ilaa walxaal hum iyagu mushrikuuna iyagoo ilaahay wax la wadaajinayo wax ku garab wada mooyaane qardaas iyo balaayo markay ugu yarta intaasaa ilahay lagu garab wadaa haddii kale wax ka waaweyn oo sanab iyo qabri iyo gubur iyo balaayo noocaasoo kalea lagu garab wadaa fiihi masaa'il masaa'il dhowraa ku jirta baabkan alula masalada koobaad waxa weeye altaqliidu adkayn la adkeeyo fii lubsi alxalqati dugaagada xidhashadeeda oo si adag loo adkeeyo walkhayqi iyo liilanka wa naxwihima iyo wixii la mid a limithli dalika arrintaasoo kale loo xidho arrintaasoo kale daraaddeed loo xidho arrinta loo xidhanayo waa taan soo sheegay lidafci lbalaa aw rafcihi ama lirafci lbalaa aw dafcihi dhibaato inay kaa qaado ama ay ka hortagto mid kugu soo socdo athaaniyatu masalada labaad waxa weye ana asaxaabiya saxaabigu waa saxaabigii cimraan law maat saxaabigu cimraan maaha xadiidkii cimraan way riwaayadka qaar baa waxay ku yimaadeen ninkaas nabiga sal lla alay wasalam u yimid ee wax ma aflaxta badan uu ku yihi cimraan buu ahaa qaar baa odhanay adinkaad tidhaahdaba saxaabigii qabay yani waxa weeyaan xalqada qabay ee nabiga u yimid sal lla alay waslam anna saxaabiya saxaabigaasi law maata hadduu dhiman lahaa wahiya calayhi iyada oo dushiisa saaran oo uu qabo hadduu ku geeriyoon lahaa maa aflaxa muusan liibaanin fiihi waxaa ku sugan hadalkaa maa shaahidun marag fur likalaami saxaabati saxaabada hadalkooda ayuu markhaati u yahay ay yidhaahdeen hadalkan saxaabadu ay yidhaahdeen buu xadiidkaasi markhaati u yahy saxaabadu maxay yidhahdeen ina shirka alasqara shirkiga yari akbar wuxuu ka weyaa min alkabaa'iri dembiyada waaweyn oo kale oo dhan buu ka weyaa macnaha shirkiga weyn oo dembi la galo ugu weyn dembi waxaa ku soo raaco ku xiga oo dunuubta kale waaweyn oo dhan ka weyn shirkiga yar saas wey waxay tilmaamaysaa marka masalada hore usoo sheegnayo marka la leeyahay shirki asqar ah asqarnimadaasi waxay u noqonaysaa binisbati ila alakbar wey shirkiga weyn marka loo fiiriyo unbuu um yaraan laakiin isaga daasadiisu ma yara oo dunuubta kaleo dhan buuba ugu wenyahay macana saas wey waxay marka tilmaamaysaa ninkaas bahasha xidhay ee nebiga ula yimi salawatullhi wasalaamu calayhi inuusan shirkigiisu akbar ahayn shirkigiisu abar ma ahayn saasaa xadiidka hadalka sheekh ka muuqata maxaa yeelay muusan rumaysnayn ninka saxaabiga ah baashan uu qabaayo inay iyadu caafimaadkaba keenayso muusan rumaysnayn laakiin amay sabab tahay ayuu macnaha oo xanuunka kaa yara dabxisa ayuu u qaadanaya mana marka waa shirki asqar ah laakiin shirkiga asqarka laftiisa dembi weyn ah athalitatu masalada saddexaadi waxa weeye annahu ninkaasi lam yucdar looguma cudundaarin biljahaalati jaahilnimo looguma cudundaarin waa jaahil oo aqoon muusan lahayn sidaa daraaddeed waxankadaati dambi kama soo gaadhayo lama dihine wuxuu nabigu ku yuri sal lla alay slam haddaad dhiman lahayd ood ku geliyoon lahayd maada weligaa liibaanteen saasuu leeyay annahu lam yucdar biljahaala hadalkaas dad baa waxay u deliishadaan oy dhigaan meeshii sheekhu ugu talagalay meelaan ahayn oo waxay u daliishadaan sheekhu waxay dhahdaan maba qaba sidiisaba dadka haddii uu ruuxu shirki ku dhaco jahlina uu u geeyo iyo aqoon la-aan in jahliga lagu cudurdaarayo ma qabo bal wuxuu qabaa inuu gaaloobayo automatikiyan markaba inuu xerada islaamka ka baxayo ama jaahil ha ahaado ama caalim ha ahaado ama cinaad ha ugeeyo wuxuu dooni baa ugeey shirkiba hadduu ku dhaco jahal inaan lagu ruuxa baa laga qaadan bay leeyihi yidhahdaan sidaasna ma hadalka sheekhu maxaa yele madhabka sheekha ee saxda waxa weye waa midkii kutub kaloo aada u fara badan ku caddeeyey khaasatan bulsho bulshada maanta muslimiinta ah ee qubuurta iyo awliyada iyo ku ibtilaysan ee shirkiyaadka ku dhacaya sheekhu mabda' cad buu ka lahaa mabda wuxuu ahaa dadkaasi inta wax loo cadaynayo la gaalisiin ilaa uu ka yidhaahdo cabdulqaadir jiilaani iyo axmed ulbadawi iyo asnaamtooda kuwa dul farfadhiya ma aan gaalaysiinayna ilaa aan wax u cadayno oo tawxiidka aan u sharaxno markaa kadib wax loo cadeeyo hadday diidaan ayaa markaa kadib gaalaysiintu ay imaanaysaa wa ficlan madhabkaasina waa madhabkii salafka ridwaanullahi calayh kasoo bilow cahdigii saxaabada adilo fara badan baana macnaha ayaa kutusa insha allah tacala mar baan goonideeda uga hadlayna xadiidkii mucaad uu ka mid yahay xadiidkii daatu awaas uu ka mid yahay xadiidkii uu ka mid yahay macnaa waxa weye ninkii dhihi jiray wiilashiisa u dardaarmi jira dhihi jiray iguba ilaahay hadduu awood ii helo waa lee cadaabiye lafahayga intaa gutaan badda ku bitiya ninkaasaa ka mid a ah. axaadiis noocaas kale iyo adilo noocaas kale badan baa waxay kutusaysaa ruuxa hadduu jahli u geeyo jaahilna uu yaho aqoon darra ay shirkiga u geysaay ilaa jahligaa laga saaray inaan la gaalaysiinin ilaa wax la baro sidaasuuna ahaa madhabka sheekhu hadalkaasee la odhanaya marka hadalka waxaa la odhanaya waa qadiyatu cayn waay hal nin arrintii buu ka warramaya saxaabiga yushaab ka warramaya hal nin arrintii oo hal nin arrintii waxa weeye ninkan arrintani ku dhacday jahli haddaan loogu cudur daarin macnaheedu dadka jahligu jahligu hayo oo dhan loogu cudur daari mayo miya mise ninkan kadaatay ku dhacday arrintaasi isaga haddii loogu cudur daari waayo dad kale loogu cudur daaro waa suurtagal maxaa yeelay isagu bii'aduu ku noolaa yaa bii'a cilmi ahayd nebiga salawatulli wasalaamu caleyhi joogay saxaabadii oo culimadoodii baa joogay adow ku barbaaday baa saa ahayd saasaa la dhihiyo isaga jahli oo dhan dadka loguma cudurdaano qaar aan loogu cudurdaanina waa jiraan qaar loogu cudurdaanina waa jiraan isagu marka qaarkii aan loogu cudurdaanayn inuu yahay baa laga yaabaa bulshadanina qaarkii loogu cudurdaanaya inay tahay baa laga yaabaa saa daraaddeed baa masalada loo kala qaadaya ama ra-sa waxaaba dhihiba xadiidka uu sheekhu masalada ku dhisay waa daciif kaban masaba kaba istiraaxba isagoo dhanba oo cadnala xadiidka uu sheekhu ku dhisay masalada uu wax ka istimbaabayo ayaaba daciifaba xadiidka hadduu daciif yahayna waxbaba laga qaadan maayo waxbana loo daliishan maayo marka hadalkii iyo xadiidkiiba isla duule saana waad dhihi kartaa waa masale iyaduna fudud wey maanaa laakiin madhabka sheekhu kama turjumayo hadalkaasi kama turjumayo yani waxa wey hadallo kala badan buu le masaladaas insha allahu tacala meesheeda mar si gaaban uga hadli doona insha allahu tacala kitaabka dhexdiisa araabica midda afraadi waxa weeye waxaa kaleeto jawaabaha ka mid a ah, xadiidka xataa uu kala xoog badan yahay alfaadiisa inta dambe ee laga qaadanayo masalada oo ah fa inaka law midta wahiya calayka maa aflaxta abadan jumladaa dambe xadiidka intiisi kale way ka daciifsanta ayadoo dacfigeedu waa shadiid maxaa yeele xadiidka intiisa kale shawaahid buu leeyahy shawaahiddu yaysan dacfigii kaba saarin laakiin waxoogaa waa loo doodi karaa intiisa kale laakiin inta dambe ee laga qaadanayo ninkaa inaan loo cudurdaarin oo jahli loogu cudurdaarin oo ah fa innaka low mitta wahiya calayka maa aflaxta jumladaasi way kasii daciisantaha xadiidka intiisa kale maxaa yeele shawaahid ma haysato iyado wax u markhaati kaco oo duruq kale ku yimid ma haysato saas way macana ayb araabicatu masalada afraadi waxa weeye annaha iyadu laa tanfacu ma ay anfacayso fi lcaajilati maashii uu isku xiday ee waahinada ahayd laa tanfacu ma ay anfacayso ufaa mayso fi lcaajilati adduunka dhexdiisa waxba ufaa mayso bal taduru inay wax ufaaidays iska badaaye way dhibi maxaa yeel liqawlihi uu yidhi wey laa taziiduka odhaahdu yihi nabigu sal ly sl laa taziiduka kuu kordhin mayso ilaa wahnan dacfi iyo tabardaro mooyaan inaad uun kusii tabarbeesho mooyaane oo inkaana kugu sii habsato mooyaane dheef ka heli maysa faa ka gaari maysid buu ku yidhi alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye alinkaaru diido la diido bitaqliidi lagu diido adkayn la adkeeyo calaa man dad dushood in lagu diido facala sameeyo mitla dalika arrinka ciddii waxaasoo kale la timaada in lagu diido oo lagu inkiro weliba lagu adkeeyo iyadoo lagu adkaynhayo yani la odhanayo war waxani waa shirki waa gaalnimo oo islaamka inaad kaga baxdaa laga yaaba iyadoo saa loogu arkaynay sida xadiidkuba u adkeeyey in ruuxii waxaasoo kale lagu arko in macnaha waxa weeyaan lagala dagaalamo asaadisatu mas'alada lixaadi waxa weeye atasriixu cadayn la cadeeyo biana man tacallaqa ciddii ku xidhanta shay-an shay ciddii xidhanta oo qalbigiisana ku xidha wukiila ilayhi shaygaasaa loo tala saaray isagaa laysu dayn wakiilada waxaa laga wadaa waa laguu dayno ilaahay subxaana watacaala hadduu caafimaadka ku siin lahaa bal waxaa lasla laysu kiindaynaya adiga waxaad isku xidhay faraha lagaga qaadi bal meelun ka gaadhi bal wuxuun ha ku siiso ilaahayna subxaana wa tacaala wixii uu ku siin lahaa baashaasaad la aadaya waxba lagu siin maayo bal meel un ha kaa soo rido waa laguu tala saaran marka ilaahay subxaana watacaala iyo addoommadiisa wax ma wadaajin kartide laba isku hilmaysa inaad ilaahayna dhinac kaga xidhnaato addoomadiisana aad ku xidhnaato isku heli maysa marka labadaa mid u go haddaad addoommada isku xidhana ilaahay meesha ka baxa oo waxiisa sugi maysid taasaa laguu dayno bal inaad wax ka gaadhi in kalaa lagugu fiirin haddii ilaahay aad ku xidhantana addoommadiisa aad ka goy laakiin labadoodaan isku isku isku wadi laga jecli oo xayda jecli oo kanya ka waan isku wadi wax soconaya maa ilaahay subxaana wa tacala addoommadiis isku wadi maysid ana aqna shurakaaya can shirki faman camila camalan ashraka fiihi gayrii taraktuhu wa shirkahu ciddii aniga iyo cid kale wax isuu kaala dartaay isagiiyo wixii uu wax ila wadaajiyeyba waan uga wada tegi bu alla subxana wa tacala marka kala gaaw asaabicatu masalada toddobaad toddobaadi waxa wey atasriixu cadayn la cadeeyo biana man tacallaqa ninkii xidhaayo tamiimatan qardhaas faqad ashraka ilaahay buu wax adoomadiisa la wadaajiyey tamiimada wax kastoo la xidho ka soo qaad oo macnaha wax laga raadinayo saas wey macana waynamaa doosaa baabka dambe saan sheegnayba oo qardaasta la xidhanayo laba qaybood baa loo kala qaadiyo mid qur-aan iyo ay ku qoran yihiin ducooyinka nabiga ka sugnaaday salawatulli wasalaamu caleyh iyo qaar wax kale ku qoran yihin labadaasaa loo kala qaadi midda qur-aanku ku qoran yahay ama ducooyinku ku qoran yihiin culimada salafka qaar ka mida ah, ka murmayo inay banaan tahay laga wariya waa imaa allahu tacala laakiin midda waxyaalaha kale ku qoran yihiin iyadoo muran kala taagna qarbaasaha hadda la dhigana intooda badan saasay u badan yihin calfar u fiirsada bal intaad mid soo qaado furfur waraaq inta lagu bilaabay qalin saar loogu wareejiyey oo haddana mid kale hoos lagaga wareejiyey oo magacyo jin dhexda lagaga qoray wey magacyo jin oo qustus iyo kustus iyo balaayo midhan waxaas ubaad meesha ugu tegi qalla maa tajid ama aayad quraan ku qoran ama xadiis ku qoran haddaad quraan ugu tagtaxad macnaha arjaxa ugu tagtana magacyahan jinka ka dhex waayi maysa haddaadan qarbaas raadinina bal dayrabiga soo qaad dayrabiga ilaa laga titaa furaayo qarbaasaha laga dhigaayo jin oo midhan baa ka buuxa waxa wey waxa dadka loo dhigayo macna marka taa wey midda shirkiga ah oo taa waa laysku waafaqsan yahay inay shirki tahay oo ina sharcigu ogoleen taa kale laakiin waa doona insha allah tacala iyo khilaaf ku jira ayb athaaminatu masalada sideedeed waxa weye ana tacliiqa alkhayqi yani dul la xidho iyo liilan la xidhaay min alxuma xanuunka iyo laga xidho qandada min dalika arrinkaasuu ka mid yahay shirkiuu ka mid yahay isagu wax banaan ma maxaa yeelay xudayfa waa kii aayadda u daliishaday wamaa yuuminu aktaruhum billah ilaa wahum mushrikuun shirki inay taaba marka yuu kasoo qaaday ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye tilaawatu xudayfa xudayfe akrintiisa alaayata aayadda uu akriyey oo walaa yuminu akarhum akrintiisaasi daliilun waxay daliil u tahay calaa ana saxaabata saxaabadii yastadiluuna saxaabadii nebigu yastadiluuna inay u daliishadaan bilaayaati aayadaha allatii aayaadkaasoo fi shirki lakbari shirkiga weyn aayadaha kusoo arooray inay u daliishadaan cala alasqari shirkiga yar xudayfa aayadda uu u daliishaday iyo qaabka u daliishada waxa uu daliishaday iyo qaabka u daliishaday waxaa laga qaadanaya saxaabada fahamkooda iyo cilmigooda wuxuu ahaa shirkiga weyn aayadaha kusoo arooray yaa waxay u daliishan jireen shirkiga yar maxaa waa isla shirki haba kala sokeeye laakiin waa wada shirki saas way macana ayb kama dakarahu siduu sheegay ibnu cabaas ibnu cabaasba siduu sheegay fi aayat lbaqara aayat lbaqara siduu ibnu cabaasba ku sheegay alcaashiratu midda tobnaadi waxa weeye ana tacliiqa alwadaci aleesha xidhashadeedu iyo isku xidhideedu canil cayni isha laga xidhaayo min dalika iyaduna shirkigaasay ka mid tahay in aleel la xidho iyo waxyaalaha la midkaa ah oo in laga xidho iyo in layskaga ilaaliyo dadka dhabashadooda iyaduna noocaas kale wey alxaadiyatu cashrata talabiyo tobnaad ko iyo tobnaadi waxa weeye adducaau in la habaaro calaa man cid in la habaaro tacallaqa xidha tamiimatan qardaas maxaa lagu habaari ana allaha alle ayaa lagu habaari laa yutimu lahu wuxuu doonayo inuusan gaadhsiinin oo loo dhamaystirin ilaahay waxaad doonaysa kuuma sahlo kuuma dhamaystiraad ku dhihi saas wey macana waman tacallaqa cidii xidhata wadacatan aleel aleel ciddii xidhatana waxaa lagu habaari falaa wadaca allaahu ilaahay ugama tago lahu isaga ay taraka allahu lahu ilaahay isaga ugama tago wuxuu jecel yahay ee uu doonayo ilaahay ugama tage wax walba uu rabo oo uu jecel yahay ilaah ka qaado hana garab mariyo saasaa lagu habaari laakiin waxaan leenahay waa idaa saxa alxadiid hadduu saxiix xadiidku asaxa wey macana xadiidkana waa inagii xag kusoo sheegnay hada wabillahi tawfiiq sal allahuma waslama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh